بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه حنكب الله من آيات أفرتن يشن إلى آيات كنتن يستغال وسورة النساء aayaddan aan ka bilaabayna aayadda ka horeysa waxay ahayd alam tara ma ogaatay oo cilmigaagu ma gaadhay ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb ama sad laga siiyey min alkitaabi oo fahmay kuwaasoo yashtaruuna iibsanaya addalaalata baadiday bilhuda hanuun ku iibsan hanuunkii ilaahay u keenay oo usoo diray intay tuureen bay dalaal doorteen wayuriiduuna iyaga laftooda waxay rabaan an tudiluu sabiila wadada inaad ka luntaan marka allah wuxuu leey wallahu a'lam bi'adaik qolada sida idin la rabta inaad wadada ka luntaan cadowga yihiin allah wuu og yahay waanu idin ka digay wallahu alle a'lam wuu og yahay bi'adaikum cadowgiinu og yahay wa kafaa waxa ku filan billahi allah ku filan waliyan kaalmeeya ahaan wa kafaa billahi allah baa ku filan nasiiran gargaar ahaan allah subhanahu wa ta'ala qolada dalalka idin la jecel ee cadowgiina alla wuu og yahay wuna Eh, ilaahayna waa idinku filay subxaana wa tacaala cid aad ka baqaysaan male wallaahu alle aclamu wuu ogyahay biacdaaikum cadowgiina waa ogyahay wakafaa waxaa ku filan bilaahi bada ziyaada la yidhaayo allahudaa faacilkii ah weliyan kaalmeeye ahaan wakafaa bilaahi allah ku filan nasiiran gargaar ahaan min aladiina kuwii waxaa ka mid ah baa ka mid ah can mawaadicihi meelahoodii ka leexiya oo macno ahaana way awilayaan meeshii kelimadu ay ku tiileen way ka bedelayaan wayaquuluuna waxay dhihi samicnaa ku maqallay wacasaynaa diidnay amraka wasmacna dhegayso hayra musmacin laguma dhegaysiiye laguma maqashiiye yani kula maqashiiye kayrkii adigoo ah, waraacina bay dhihi raacina iyo waxay u tusaaleen raacinaad noo yirsug bay dadku u arkayaan la yaleexin darteed bay saa uleeyihiin bialsinam carabkooda ay macnihii ku leexin iyo wadacnan durin fi diini diinka ay durayaan nin la yidhaahdo raaca binu zayd binu taabuud iyo yahuudu kamid yahay waa nabiga u imanaya marka horta yahuudda guud ahaan waxaa jira qayb kelimooyinka meeshoodii ka leexin laba dhinac bay uga leexino macno ahaana way ta'wiilin midda kale meeshii ay kelimadaasi ku jirtay iyo ka saari tu kalay saari waa tawreed bay bedelayaan wixii nabiga sifadiisa ahaa nabiga tilmaantiisa ummadiisa tilmaanteed ahayd iyo meeshii ka bedeli macno ahaan u bedeli anagu nabigii aanu hayne la sheegayo kanba ma ahaa bay dhaheen markaasay nabigu inoo waan maqalay hadalkaaga laakiin ku diidna marka uu asmaa kayra musmaci waa habaar na dhegayso maqli mayside ku ku maqli kayrkii baa tahay wey yani waa habaar ahaan raacinaana waxay dhihi raacinaa waa kelima carabiya na ilaali bay u dhigan carabiga iyaga luqadooda rucuuna min arucuuna waa qurun waa kaynu suuratulbaqara kusoo maray marka raacina dadku waxay u fahmayaan noo sug oo inay tahay iyaguna waxay ujeedaan qurun yahow bay ujeedaan marka layan bay alsinatim carabkooday ku leexinayaan wixii xaq ahaa yaqiineen bay leexinayaan oo nabigana kula mucaamaloonayaan min aladiina kuwii waxaa ka mid ah hadduu yahuudoobay qawmun baa kamida yuxarifuuna bedeli leexin alkelima kelimooyinka can mawaadicihi meelihiisa ka leexin oo qoraal ahaana way uga leexin macnaahaana way u leexin yaquuluuna waxay dhihi samicnaa ku maqalay kalaamaka wacsaynaa amarka amarkaaga diidna wasmac baldhegayso kayra musmacin kulla dhegaysiiyo kayrkii adigoo ah waraacinaa bay dhihi iyo qurun yaho bay uga jeedaan yani kaadsiiya hadalka noogu wad ah. la yilliixin darteed bay saa uleeyihiin meermeerin alsinatim carabkooda ay ku meermeerinayaan ku meermeerinayaan iyo waacnan durid fi diini diinta ay ceebeynayaan walow anahum iyo qaaluu hadday dhihi lahaayeen samicnaa kalaamaka maqalay waadacnaa amarkaaga yeelay wasmacna dhegeyso wandurnaa noo yarkaadi noo dhimri lakaana mabda'aasi wuxuu ahaan lahaa khayran lahum kii u khayr badan waaqwama kii u toosan buu ahaan lahaa walaakin lacanahum allah allah lacnadayo bikufrim gaalnimadooda darteed falaa yuminuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan i yar mooyaan hadday dhihi lahaayeen nebiyow na dhegeyso waan ku adeecanay hadday lahayn maqalay oo ku adeecnay ee na dhegeyso aayar noo yarkaadi oo na yarsug saasaa u kheyr badnaan lahay laakiin gaalnimadooda ciqaabtii ka dhalatay yaa allah lacnad ugu riday oy xaqii uga lexdaan lacnada hadda ku dhacday waa xaqii bay ka leexdeeno ay fahmi waayeen walow anahum yuqaalu qof kasta oo sidaa yeelan waa sida qof kasta oo diinta islaamka ku jeesjeesa culimada ku jeesjeesa waa malcuun wey waa yahuud yahuud keliya maaha qur-aanku waaqaca mar dhacday ma aha oo taariikha ma aha waa wax joogta ilaa yawmi alqiyaama walow anahum yuqaalu hadday yidhaahdaan samicnaa maqalay waa dhacnaa yeelay wasmac dhegayso durnaa noo yarkaadi la yarshub lakaana hadalkaasi wuxuu aan lahaa khayra lahum kii khayr badan waa qoma u toosanoo wadadii xaq ahayd bay hayn lahaayeen lacanahum allah allah baa lacanaday bikufrihim bisababi kufrihim oo waxay xaqa u waafaqi waan u fahmi waayeen waa nacayb oo alla nacab ciqaab u qoray falaa yuuminuuna rumayn mahayaan ilaa qaliilan in yar mooye yaa ayuha aladiina uutuu kitaab yaa ayuha aladiina kuwii uutuu lkitaaba kitaabka la siiyay yahuudi iyo nasaara aaminuu rumeeya bimaa kii nazalnaa aan dejinay oo nabiyullahi maxamed ugu dejiyey musaddiqan xaalo uu rumaynayo limaa macakum waxa agtiina ah min qabli an nadmisa intaanaan tirtirin wujuuhan wajiyaalo fafanaruddahaa aanaan u celinin calaa adbaarihaa xagga dambe aw nalcanahum aanaan lacdanin kamaa lacanaa saan u lacnadnay asxaaba sabti dadkii sabtida u saaxiibka ahe kunuu qiradatan khaasa ina la yii allah wuxuu leeyahay wareego kitaabkiio waxaan oo wixii idinku kitaabkaada isaani sheegaya yuu nabiyullaahi maxamed sheegaya intaanaan wejigiina leexleexinin oonaan bedelin oo xagga dambe aanaan indhaha ka bixinin marka culimmadu waxay leeyihiin waa xaqiiqa ilaahay yani wuu ugu hanjabay laakiin hadduu fuliyo haddii kale waa khiyaar wey marka waa indhaha keliya indhihiina xagga dambe la geyn marka intayna ciqaabtaasi idinku dhicin sidii kuwii daayarada laga dhigay ay ciqaabta ugu dhacdoon u bedelay war xaqa yeela baa lagu yii marka ilaahay subxaana wataala intii hadda la ogyahay indhahoodii lama bedelin culimada qaar waxay leeyihiin wejigoodaa eh, la bedelayda qalbigoodaa la bedelay oo xaqii bay fahmi waayen laakiin sidaa hore yaa fiican yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba la siiyeyo aaminuu rumeeya bimaa kii nazalnaa aan dejinay musadiqan xaaluu rumaynayo limaa macakum waxa idinka miciina ho towreedii injiila qabla an natmisa intaanaan tirtirin wujuuha wajiyaal waa wajiyaalkooda eh, oo fanaruddaha aanaan u celinin calaa adbaariha xagga dambe ee qadaadka aw nalcanahum amaanaan lacnadin kamaa lacanaa saan u lacnadnay asxaaba sabti kuwii sabtida ku xadgudbay daayaraha laga dhigay wa kaana wuxuu ahday amrullaahi alla amarkiisa iyo maamulkiisu mafcuulankii la samaynay allah subxaanau watacaala wixii maamulay u leeyahay walaabudda waa la samaynaya in allaha alle subxaanau watacaala laa yakfiru ma dhaafo an yushrika bihi in lala wadaajiyay cibaadada wayakfiru wuu dhaafaa maa duuna dalika waxaa wixii ka hoseeya oon shirki ahayn liman yashaau laakiin qofkuu doono yuu u dhaafaa waman yushri qofkii la wadaajiya bilaahi alle cibaadada faqad iftaraa wuu been abuurtay isman cadiima oo waxaanu alle cibaadada la wanaajinayo waa been abuur wey allah subxaanau wa tacaala shirkiga ma dhaafo haddii qofku intuu mushrig noqdo uuna toobo keenin oo sidaa ku dhinto ma dhaafo laakiin wixii shirki ka hooseeya oo dembi ah ama kabiire ha ahaado ama sakiire ha ahaadee allah wuu dhaafaa ciduu doonus u dhaafaa cidda qaarkeedna naarta inta la yargeliyo yaa laga soo bixin ciduu doono allana naarta marka horeba geli maayo uu ka dhaafa marka dhaafidda sababo badan bay leedahayo haduu qofku niyad wanaagsan yaho dhaqan fiican yaho caqiidadiisu fiican tahay dembiga ka dhaca an yushraka in lala wadaajiyo bihi isaga cibaadada shay-an wayakfiru wuu dhaafaa maa duuna daalika waxa wixii ka hooseeya liman yashaau qofku doono u dhaafa waman yushrik billaahi alla fi lcibaadati u sharig yeela faqad iftaraa wuu ku been abuurtay iftaraa wuu been abuurtay isman dembi cadiimana weyn hadda ducada waxaa kamid a waxaa shirkiga ka mid a ducada alla iyo wax kale la isla baryo alam tara ma ogaatay cilmigaagu sama gaadhay ila aladiina ku yusakuuna ammaanayay oo dahirayay anfusahum naftooda walilaahu allah yuzakii dahira man yashaau qofkuu doono walaa yudlamuuna lama dulmiyo dadka fatiilan qadra fatiilin fatiilad qadarkeed fatiilada waa bahalkan faynuuska bahasha yeere lagu shido wey marka meeshan yahuud baa lala hadlayo way samaaneyn waxay yidhihin naxnu abnaaullahi wa axibaahu bay yidhi lan yadkhula aljannata ilaa man kaana hudan aw nasaara way waxba maanta waa been abuur dad ma aha allah ninku doona dahiro oo zakiyo oo walaajiye kuwa hadalkoodaas waxba sheegi maayaan alam tara ma ogaatay mase ka war heshay ila ladiina ku yuzakuuna dahiri anfusahum naftooda dahiray oo dad heer saraa iska dhegayay bal allahu alla yuzakii dahira man yashaa qofku doono walaa yudlamuuna dadka lama dulmiyo <clears throat> fatiilan qadra fatiilin aayaddan waxaad barbar dhigtaa haduu nin intu isa soo taaga yidhaahda weli baan ahay kaamil ah weli baan ahay hadduu yidhahda hadday ujeeddadu tahay allah baan caabudaa oo ilaah baa reer masjid baan ahay oo reero baan ahay waa sax laakiin haduu leeyahay weli quluubta dadka daalacdaan ahay oo qeybka ogoo duula waa beenti waana kuwanoo kale kuwanoo kaleo lamid ah cabdullaahi bin mascuud baa yidhi cabdullahi bin cabbaasaan idhaahde dad baa intay baxaan iyo nimaan waxna u tarayni waxbana yeelayn iyo soo ammaaniyo nin heer sare aad tahay sidaa tahay diintoodii bay markii hore la bixin diin la-aan bay kusoo waa sidan lafteeda wey waxa lagu sheegaya waxaa wey marka e, ruuxa muuminka ee ah waxa uu yahay nabigu waan u malayn dhaha wax uu yahay haddii waxaa isaga aada u caqiidaysan tihiin waan u malayn dhaha buu nabigu laakiin dadkaa ammaaninoo heerayna gaadhsiinaa hebel waa weli duulayo kaamila ah. hadii lagu waa khatar wey alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum ma ka war hesha bal illaahu alla yuzakii dahira man yashaau qofku doono oo xaqa waafajiya walaa yudlamuuna dadka lagama dulmiyo fatiilan qadra fatiilin fatiilad faynuuska dunta yare ku jirta in le allah wuxuu yihi undur bale kayfa siday yaftaruuna ugu been abuuranayaan calallaahi alle alkadiba beenta oo isu ammaanayaanoo abnaaullaahi bay leeyihin axbaabullaahi baanu nahay bay yihiin dadka annaga ugu sarraysay yihiin shacbullaahi lmukhtaar baa nahay bay yihiin isman dambi ahaan muminan cad is-ammaanidaa is-ammaanayaan ee waxayna ahayn ay alla ku hor sheeganayaan ee alla ku beeno maranayaan dembi ugu filan yahay undur bale kayfa sida yaftaruuna ugu been abuurteen calallaahi alla dushiisa alkadiba oy leeyihiin abnaullaahi baan nahay rufaaca binu zayd ibnu taabuut wey wakafaa waxaa ku filan bihi dembi ahaan waxa ay sheegeen kafaa wuu ku filan yahay bihi shaygaa ay sheegeen isman dambi ahaan muminan cad alam tara ma ogaatay ma ka warheshay heshay cilmigaagu ma gaadhay ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb fahmi ah min alkitaabi kitaabkii lagu soo dejiyey xaggiisa kuwaasoo yuminuuna rumaynaya biljibti saaxirka iyo faaliyaha iyo daaquuti shaydaanka wayaquuluuna waxay ku dhihi liladiina kuwii kafaruu gaaloobay haa ulaai kuwa gaalada ahaa haddaa ka hanuun badan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiila wada nabi maxamed saraacay nin la yidhahdo kacab binu ashraf iyo nin kale oo yahuuda dhowr nin oo yahuuda yaa maka tagtay waxay la soo dhaaranayeen usoo dhaaranayeen mushrikiintii carabta ahayd markaasay yidhaheen mushrikiintii baa waxay dhaheen wari wada dee ahlucilmi aatiin oo naga cilmi roone ninkan iyo annaga midka iyaga quman waxay dhaheen isaga xaaladiisa bal ka diintii hore wuu baabi'iyey waa sida idinka tiinuna waa tee anigu dee qaraabadan xidhiidhinaayo xujaajtaan waraabinaayo waxaa weeye dadkaan marti soo raayo saasay yidhaahdeen idinkaa ka quman bayd markaasuu alla usoo dejiyey sida idinkaa ka quman bayd marka taas macnaheedu waxaa weeye laba jamaaco isberber joogta waxaa dhibka joogaa waxaa weeye haddaad tidhahda kuwaasu waa bidc adoon ogaaninba waxay yihiin kuwana aad tidhahda waa ahlusunna waa fiican yihiin adoo waxan yihiinba ogaanin waa khatar ruuxa aada wax ku sheegayso ood ceebaynayso ceebtana lama rabo in dadka loola baashiro laakiin ruux muslimaho meeshaa jooga waa waxa ha ku xukumay waa aayaddu saasay ku tusaalaynaysa alam tara ma ogaatay ila aladiina kuwii uutuu nasiiban sad fahmi ah min alkitaabi kitaabkii lagu soo dejiyey xaggiisa kuwaasoo yuminuuna rumay biljibti faaliyaha iyo saaxibka wa daaquud daaquudka la yidhaha wax kasta oo la caabudo oon alla ahayn shaydaankaa kow ka ah wayaquuluuna yidhi liladiina kuwii ku yidhi kafaruu gaaloobay haaulaai kuwa gaalada ah ee mushrikiinta iyo ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiilan wada marka dadka muslimiinta ah waxaynaahn ha ku sheegin ulaaika kuwa nucaasihi ee mushrikiinta sidaa ku yidhi aladiina kuwa yalcanahum alla raxmata ka dheereeyey waman yalcan illaahu qofka alla lacnado falan tajida u heli maysid lahu nasiiran wax u kaalmeeya heli maysa ah ee mushrikiinta gacanta siisay ee nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadii aflagaadeeyey waa malcuuniin wey culimada islaamka ruuxii aflagaadeeyana waa sidoo kale waa malcuun ehludiinka ninkii aflagaadeeya waa malcuun waa ubaan ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeye lacanahum alla uu lacnaday kuwaa yahuudda sidaa dhahaya waman yalcan illaahu qofka alla lacnado raxmadda ka falan tajida u heli maysid lahu qofkaa nasiira wax kaalmeeya marka waxaa la yahuudda sidaa leh ee robagandada u sheegaysa am lahum waxaa u sugnaaday qayb min almulki tasarufka fa idan waktigaa hadday tasarufka qayb ku leeyihiin laa yatuuna naasa laa yuutuuna annaasa dadka siin mahay naqiiran qadaran qiiran duleelka laftimireedka intaa in lagma siinaya markay nabiga sidaa u xasayaan oy mushrikiinta saa ula heshiinayaan oo nabiga ay u diidan yihiin nabinimadiisa dee tasarufka miyaga wax ku waxba kuma laha tasarufka hadday nabiga u diidi lahaayeen midda kale hadiiba tasarufka ay wuxuun ku leeyihiin waa bakaylo naqriga naqidka waxaa la yidhaha laftimireedka dhabarkeeda duleelka yaray ku yaalaa la yidhaha af carabiga marka nasiib kuma leh hadday ku lahaan lahaayeen bakhayley noqon lahaayeen marka maxay nebigu uxasti baa laleeyahay am lahuma waxaa usugnaaday nasiibun min almulki tasarufka fa hadday tasarufka wax ku leeyihiin laa yuutuuna naasa dadka ma siinayaan naqiiran qadra naqiirin laftimireedka duleelkaa ku yaala am yaxsuduuna naasa marka amtaasi bimacnaa bal weeye oo am yaxsuduuna naasa ma dadkay xasdayaan naasa dadkaas waa maxamed nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam alaa ma aataahum llahu wuxuu alla siiyey oo min fadlihi fadligiisa risaalada nabadnimada ah faqad aataynaa waan siinay aala ibraahiima ibraahim iyo dadkii ka tarmay alkitaaba kutub baan waatiran waan siinay mulkan mulka caliiman oo weyn oo boqortooye iyo tasaruf iyo qiimo badan baan siinay macnaha waxaa laga wadaa nabiyullaahi maxamed hadday xasayaan awalba ambiyadii allah sidaa unbuu u diri jiray marka xasadku waxba ka dhibi maayo wy nabiyullaahi maxamed hadday xasayaan ambiyadii hore nebi ibraahim iyo dadkii ka tarmay nabiga laftiisu waa ka mide eh. awal baa la siiyey xigmadii wax wanaagsan bay lahaayeen cid kastoo xasadayna waxba kama tarin baa laleeyahy am yaxsuduuna annaas ma dadkay xasayaan nabiyullaahi maxamed ala ma ataahum llahu alla wuxuu siiyey may ku xasayaan xasadku waa qofkaasoo waxa alla siiyey aada quuri weyd oo min fadlihi alla fadligiisa faqad aataynaa waan siinay aala ibraahiima ibraahim iyo tarankiisii ambiyo badan ka beerantay alkitaaba kutub ashaasu waa jinsiya iyo walxikmata cilmi naafica waataynaahum waxaan siinay ibraahim iyo tarankiisii mulkan boqortooyo cadiiman weyn xasad waxba ka tari waa nabiyullaahi maxamedna xasad waxba lagaga tari fa minhum waxaa ka mid ah dadkan idhi kitaabka ah man dad baa ka mid a ah, aamana rumeeyey bihi nabiyullaahi maxamed rumeeyey xaqa rumeeyey wamin waxaa ka mid a ah, man sadda qof ka jeedsaday canhu xaggiisa dadkana ka jeediyey wa kafaa waxaa ku filan bijahanamaa ku filan saciiran gubid ahaan jahanamaa ugu filan kafaada ba'da ka dambaysa ziyaada la yidhaahda waa ba'da waxa lagu daray kafaa jahanamo allah subxaana watacaala wuxuu leey ahlu kitaabku yar qayb sameeno qaybina muminiin bay noqdeen qaybnimo xaqiibay ka jeedsadeen kuwa xaqa ka jeedsaday jahannamaa ku loo calaacali maayo maxaa sidaa loo yeeli waayey wax loogu dari kara intaa way ku filan tahay jahanama fa minhum waxaa ka mid a ahlu kitaabka man dad baa ka mid a aamana rumeeyey bihi bimuxammadin bilkitaabi rumeeyey wa minhum dad baa ka mid wakafaa waxaa ku filan kuwaa bijahanama jahanama saciiran gubid ahaan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaatinaa aayadaha iyaga ka gaaloobay sawfa nusliihim waan gelin doonaa kulamaa nadijat mar kasto ay bislaato juluuduhum hargahooda kulamaa nadijat markay mar kasto ay bislaato juluuduhum hargahooda badalnaahum waanu bedeli juluudan hargo liyaduuqu lcadaaba cadaabka si ay u dhadhamiyaan allah wuxuu leeyahay kuwa xaqa diiday aayadaha alla beeniyey naar baa la gelinaya mar kasta oo jildigaa gubtaba jildi kale loogu bedeli hadda sida la ogyahay dubka kore markuu dabku dhaafo xanuunka dareemayo ruux dubka kore haddaba haddii meel dab lagu dhajiyo hilibka markuu dhaco ruuxii ma dareemay marka inta dubka kore dub kalaa loogu marka dee dadka qaar baa yidhi boqol kun oo goor baa maalintii loo bedeli ilaahay baa taa og ma hayna taa xadiidkeeda ma hayno waxaan haynaa mar kasta oo jildigooda gubto ku kala loogu bedeli ina alladiina kuwa kafaruu gaaloobay aayadaha iyaga ka gaaloobay sawfa nuslihim waxaan gelin doonaa naaran naar baan gelin doonaa kulamaa nadijat mar kasta ay bislaato juluuduhum hargahooda bedelnaahum waxaan ku bedelaynaa juluudan hargo ayrahaa kuwa qayrkooda liyaduuqul cadaaba si ay u dhadhamiyaan oo hargan cusub iyay ku dhadhamayaan cadaabka in allaha alle kaana wuxuu ahday casiizan kii oo suu doona yeeli xakiiman falsan cadaabkaa nimankaa la cadaabay waa xikmad iyagaa mutay wey casiizanna waxaa wey cid ka daba shaqayn kartaay ma jirto waladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan sanudkhilhum waanu gelin buu alla yidhi jannaatin tajri ay socoto min tatiha min taxti ashjaariha wa qusuuriha daarahooda iyo geedahooda khudradda ah hoostooda alanhaaru waadiyaal khaalidiina fiiha way ku waarayaan lahum waxaa usugnaaday fiihaa jannada dhexdeeda aswaajun xaasas mutaharatun la dahirayo xayl iyo nifaas iyo dabeeca xumo intaba laga dahiray wanudkilihum waxaanu gelinaynaa dillan hoos dhaliilan oo aada u ballaadan meel lagu raaxaysto wey muminiintu waxay leeyihiin camalka saalixa dhowr goor hore waynu sheegnay camalka saalix waxa weeye an yakuuna lilaah alla dartii waa in loola jeedo si uu shirka uga nabad galo waan yakuuna calaa sunnati rasuulillaah nabiyullaahi maxamed wadadiisii waa inuu waafaqsan yahay si uu bidca uga nabad galo marka camalka saalixi bidcana ma aha shirkina ma aha waay waladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal fale asaaliaati sanudkhiluhum waanu gelin janaatin janooyin tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda iyo geedaheeda hoostooda alanhaari waadiyaa khaalidiina fiiha way ku waari abadan weligood lahum waxaa u sugnaaday fiihaa dhexdeeda aswaajun xaasas mutaharatun la dahirayo aan xayl iyo nifaas iyo dabeeca xumo midna lahayn wanudkhiluhum waxaanu gelinaynaa dillan hoos daliilan oo ballaadan gabdhaha mu'minaadka ah ee ahlu jannaha ah ninkoodii adduunka ay isku jeclaaneen muminiinta wada ahaayeen haday jannada wada galaan ninkoodiibay isu tegayaan haday jannada wada geli waayeen nin kale oo muminahoo fiican baa loo guurin oo allah subxaanahu watacaala u guurinaya gabdhahaasuna waa sida in allaha alle yaamurukum wuxuu idin amri an tu-addu lamaanaati inaad u gudataan ilaa ahliha dadkii lahaa ead qaadeen waidaa xakamtum markaad kala xukumaysaan baynanaasi dadkana an taxkumuu inaad ku kala xukmtaan buu alla idin amrayaa bilcadli caadilnimo in allaha alle nicma maa shay baa wanaagsan yacidukum bihi uu idinku wacdeeyo nicim maa haddaan icraabno nicma waxaa nicmo leh maa shay baa nicmo leh shaygaasoo yacidukum bihi uu idinku wacdeeyo in allaha alle kaana wuxuu aday samiican kii maqla basiiran aayaddu waxay ku soo degtay nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markuu maka la qabsaday oo kacbada furaheeda siqaayada xagga waraabinta iyo dadka waraabintiisana waxaa qaabaysanaa reer cabdimunaaf oo nabiga qoyskooda ah markaasuu yidhi keen cusmaan binu dalxow furihii keen kacbada markuu markuu soo bixiyey yuu cabaas binu cabdimedili yidhi noogu dar furaha furaha siqaayada noogu dar haddaan reer cabdimunaaf nahay markaasuu cusmaan binu dalxow dib u laabay gacantii markaasuu haddana war keen yidhi markuu soo fidiyey buu haddana oo kale yidhi wuu laabay haddana keen saddex goor markuu laabay yuu nabigu ku yidhi cumaan binu alxa haddaad aliya nabi rumaysan keen wuu dhiibay wuu furay nabigu galay markuu soo baxay yaa aayaddani nabiga kusoo degtay wuu dhiibay hore uga dhiibay weligiin haysta buui idinka qaadi marka aayadda sidaa kusoo degtay hadda waa caamoo cid kasta oo ammaano haysa cidda ilaahayd waa celiyaan cid kasta oo ammaano haysa wey waa inay cidda celiyaan in allaha alla yaamurukum wuxuu idin amri an tu-addu lamaanaati ammaanooyinka inaad u gudataan ilaa ahlihaa dadkii lahaa idaa xakamtum markaad dadka kala xukumays idaa xakamtum markaad kala xukumaysaan bayna annaasi dadka an taxkumuu yamurukumtay hoostegi an taxkumuu an tu-adduu an taxkumuu inaad xukuntaan buu alla idin amri bilcadli si caadilnimo dhexdhexaada in allaha alla nicma ma inaad dadka cadil ku kala xukuntaan isla markaana ammaanada ciddii ilahay siisaan in allaha alle kaana wuxuu ahaaday samiican kii maqla basiiran oo arka ilaahay araggaa iyo maqalkiisa marna ka libdhimaysaane isjira weey macnihii yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyay adiicullaaha alla adeeca wa adiicu rasuula rasuulkana adeeca wa ulilmri madaxda kuwa maamulka u saaxiibkaana adeeco minkum idinka idin kamida fain tanaazactum haddaad ku murantaan fii shayin shay oo waa sida iyo waa sidaa tidhaahaan farduhu u celiya ilallahi alla celiyo oo qur-aanka doonta warasuuli rasuulka u celiyo markuu joogayna waa loo tegey markii uu tagayna waxa weeye xadiidkiisaa loo celin in kuntum haddaad tihiin way tuminuuna kuwa rumeeye bilaahi alla walyowm alaakhiri waxaa weeye haddii adilada islaamku qur-aanka kariimka ah iyo sunada nabiga ah iyo ijmaaca wey culimadu ku ijmaca saddexdaasaa daliil ah. daliilaaasn nabigaa wuxuu laa tajtamic ummati calaa dalaal nabigaa taskiyeeyey meesha culimada islaamka aqoonta le ku kulmaan inuu xaq yahay waaa waxaa kaloo ay culimadu sheegaan markii ijtihaad la gaadho istiscaab waxa la yidhaha shaygan asalkiisu muxuu ahaa yaa la yidhaahdaa imaam maali wuxuu dheer yahay camalu ahli madiina reer madiina sidan ku camal fali jiray isna daliilo ah istisxaabka bilmatan kulli waxa ardada ku abuuran oo dhan asalkiisu waa mubaax ilaa wixii nasku ka soo reeba mooye oon badnayn cibaadada alleh waa mamnuuc lama galay weyn ilaa wixii sharcigu ogolaado mooye istisxaabku waa sidaa wey marka adilada markii aada umuur isku qabataan qur-aanka ka raadiya xadiidka rasuulka ka raadiya ijmaaca ummadda ka raadiya markaa culimada ahlulxilli walcaqdi ah yaa umuurtii xalinaysaoo soo saaraysa wey wax qur-aanka laga waaye xadiidkana maba jiraba waulilamri minkum odayaashana bal iyadana dib ugula noqdaan l markaa madaxda dadka madaxda ah waxa dib loogula noqon waa wixii maamul ku saabsan masaaisha gaarka ama wixii maamul ku saabsan yaa la weydiin xagga jihaadka magaalo markii la degayo wixii noocaasa iyaga looga dambayn haday faajiriin yihiinna nabigu wuxuu yidhi intay salaada tukanayaan ku daba tuka hadiidina imaam lagama baxo faajir bahaade mar hadduu salaadii tukanayo oo dee caqiidadiisi ay saafi tahay hadii uu macsiye la yimaado waa la diida war naga tag baa macsiye lagu waafaqi maayo maamulka isaga inta badan looga dambayn ee culimada wey waxaa laleeyahay waxweydiiya يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيهي أضيعوا الله الله أضيعه وأضيعوا الرسول الرسول كان أضيعه وأولي الأمر منكم مامل كقوة صاحبك أه وإذنك إذن كمده وحان مغلي حمد بريه برسيري بلت بريقي تليانه وشوقي حبر وإيقو شيكو نبا إيه شيكي يا قبلها أتغي تليانه وحيدانه إيه إنه waxun ku kacno nooon lacagna ka qaadano noo sharciye cashuurtana bixino wuu sharciyey culimo meesha joogto qaadiri ahayd may sheekh sheekh mudiin la dhihi jiray qaadimuxidiin yaa booday oo yidhi suuragal ma aha culimadii qaadiriyada ahayd meesha joogtay baa yidhi yaa la weydiiyey talyaanigi weydiiyey ululamri baa la yidhi buui waa sidaa idinku aad xukunteen wy <laughs> waa masale khatara ululamri baa la yidhi buui markaasuu ninku yidhi minkum dambal hadda eeg minkum baleeg waa sidaasoo kale marka ulil amriga waxaa looga dambaynayaa waa maamulka iyo masaalixda mursalada ah laakiin sharci noqoto culimadaa looga dambeey daalika sidaasaa khayrun idin khayrun khayr badan in diinta islaamka dib loogu noqdo oo wixii lagu murmo yaa khayr badan wixii lagu murmo diinta dib loogu noqdo waaxsanu fiican ta'wiilan xagga tafsiirkana saasaa fiican axsanu ta'wiilan xagga caaqibada iyo ciribta dambe tawiilku waxyaabo badan buu noqdaa axsanu fiican tawiilan xagga ciribta dambe oo markii xaqii isku xukunno ciribta ka baxday waa maxay ehlu xaq baa la noqday meeshii wey allah wa tacaala